dad saalixiin ah oo la barakaystay oo la caabuday ahaaniyatu masalada labaydaa macrifatu suurati اlmri arrinkii suuraddiisa iyo muuqaalkiisa garashada la garto weeye alladii arrinkii dalabuu ay dalbeen arrinkii ay nabiga ka dalbadeen dadkii islaamnimadoodu dhoweed arrinkaas waa in la garto suuraddiisa waxay ka dalbadeen waxay ahayd geed ay barakaystaan sida mushrikiintu ay u leeyihiin geed ay barakaystaan inay geeddaas barakaystaan ay doonayeen ma aysan ka dalban shay ay caabudaan mana aysan u haysan barakaysigu inuu yahay nuuc cibaadada ka mid ah barakaysigaas oo geedaha la barakaysto inuu yahay nuuc cibaadada ka mid ah ma aysan u haysan oo nabi lama weydiisto dariiq alla lagu caasiyo ee nabi waxaa la weydiistaa sida ilaahay loo caabudo maadaama ay nabiga weydiisteen waxay tusaydaa in ay u haysteen in ilaahay jecelya inay u haysteen taas ayay tusaydaa ahaaliatu mas'alada saddexayda kownuhum ahanshadooda weeye lam yafcaluu kuwaan samayn ay yihiin arrinta ma aysan iska samayn sida dadka gabal sameeyaan dadka gabal ka mida ah samaynayaan arrin qalad ah markay sameeyeen kadibay culummada weydiina ay leeyiin arrin hebel sharcigu xuu ka qaba waa qalab waxaa la rabaa ninta intaadan samayn inaad horta ogaato sharcigu xuu ka qaba haddii sharcigu kuu fasxo aad samaydo hadduu kuu diidana aad ka joogto saxaabadu marka dad yaqaana qaabka diinka loo qaato aad u yaqaanay ahaayeenoo xataa iyagoo mar dhow soo islaamay waxay fahmayeen diin wixii aan nabiga laga qaata nabiga waxaa loo soo diray wixii diin isaga in laga qaato marka iskama samaynay nabigay weydiiyeen laakiin hal maaddo ogow inaysan samayn laakiin ay go-aansadaan inay sameeyaan iyo inaad sameeyaan labadaas waa isku xugun qofku inuu go-aansado shaygan inuu sameeyo iyo inuuba ficlanba u sameeyo waa isku mid waa go-aansaday mana samayn wuxuu is idha haddow samee arrinkan go-aanu ku gaari iyo inuu ficlan u sameeya waa isku qubun sidaas darteeda nimankii weydiiyey nabiga sal اlahu calayه wasalam ijcalana daata anwaadin ma gaaloobin sababtay u gaaloobi diideen waxay tahay ma aysan samayn ma aha sax sidaas ah, ma gaaloobin sababkay u gaaloobi diideenna waa inaysan samayn saasuu sax maaha laakiin waxaa saxa ma sababkay u gaaloobi diideenna waxay tahay inaysan garanayno masaladan aysan ogeyn oo jahliya maanic ahaayo u diiday waa saas sababtoo ah qaacidadu waxay tahay alcasmu cala alkufri kufru ah. kutubta bal waxaad fiirdaan fiqiga baabu ridda kifaayat akhyaarka fiiri kifaayat akhyaarka baabu riddati wa xukmi lmurtad baabkaas bal fiiri mana ahan keligiis muqni muxtaajka xataa fiiri sharxiisa tuxfaha fiiri rawda rawdatu naadiriinka fiiri dhammaan daadiriday ku keenaan saas in oo waxay leeyihin alcasmu cala ridda alcasmu cala alkufri kufru qofku hadduu go-aansado inuu gaaloobo waa gaaloobo gabanna waxay u cabiraan manawal kufra في المaali kafara في اaali manawa اkfra qofka niyeysta inuu gaaloobo في اlmaaali mustaqbalka dambe wuusu yidhi toban sano kadib gaalow ka hor islaamnimadaada ku dheganow toban sano kadib gaalow manawa اkfra في اlmaaali kafara في اaali saacaddaasuu gaalooba duus yidhahdo toban sano kadib aad gaalowdi saacaddaasuu gaalooba islaamka ka baxa soo ma gabalna waxay u cabireen alcasmu cala alkufri kufru ah. qofka go-aansada inuu gaaloobo sidaasaaba gaalnimoa waaba gaaloobayba uma baahna muddaduu go-aansada inuu gaaro saas darteeda hadday go-aansadaan inay sameeyaan ayagoo sameeyey la dembi ekaa ayagoo sameeyey ay la dembi ekaa lahaayeen marka sababtay u gaaloobi diideen waxay tahay maanica ku qumay oo arintan ma aysan ogeyn in ilaahay uu diidan yahay oo alla iyo rasuul ay diideen ma ogeyn ee macnuhu maaha ma aysan samayn ma aysan samayn sax laakiin hadday go'aansadaan iyo hadday sameeyaan waa isku xug mid oo takfiir ah oo ah xadiiska sharxayana qolada duurgalka ahoo masaajidda ku tukan marka qof kasta oo mubtadica ah, sida haalibka cadaaladda waa ka fogya sida badan cadaaladda waa ka fogya uu yidhi qofkaan jahliga lagu udaara marka laleeyahay qofku labuu mid yahay tawxiidki inuu ka jaahil yahay hadduu ka jaahil isugu muslim ku noqday hadduu laa ilaha illa allahu jaahilba ka yihi waba waaba gaal jaahile iyo inuu garanaayo tawxiidkii oo cinaad iyo madax adayg u diiday hadda kaasna waa iska gaal cadi labadaas waxba kama dhexeey war wax ka dhexeeya miya afarta furi mala u akrina markaasuu leeya war wax ka dhexeeya miyaa jira qofku labadaas mu yimi inuu tawxiidkiiba jaahil ka yahy oo alla keligiis in la caabuduusan garanayn waa koo waa gaal cawaan camala soo ma iyo inuu garanaayo oo kibir iyo madax adayg u diiday labaday mid tahay labadaba laba gaal laakiin ma ahan xaqiiqadu qof kastana wuxuu fahmaa mid saddexaadaa jira kan saddexaad wuxuu yahay qofku waa inuu og yahay alla keligiis in la caabudo inay waajib tahay in ilaahay qayrkiis la caabudana xaaraan ay tahay gaalnimana ay tahay saasu ogi waa mujmal cilmi mujmal laakiin nuuc nuucyaalka cibaadada ka mid ah nuuc anwaacda cibaadada ka mid ah uusan garayn inay cibaado tahay waana midtaas miday isku dhaceen ah, saxaabada mar dhow soo islaameen way garanaayeen allah keligiis in la caabudaa inay waajibta cid in la caabudaana inay xaaraan tahay marka laa ilaaha ila allahu cilmi mujmalaha yaqiinay laakiin nuucan ay dalbadeen inuu xaaraam yahay maaysan garanin ma aysan garanin waana midtaas midda laleeyahay qofka loo cudurdaara ee qofkan uusan ilaahay in keligiis la caabudo uusan garayn wax isku khilaafsana maarka inuu gaali ah, haddii isagoo garanayo uu diidana wax isku khilaafsana maarka inuu gaali laakiin wax u dhexeeyaa jira sidaas darteeda laa ilaaha ila allahu cilmiga shardiga culimmadu markay leeyihiin cilmiga shardiga waa cilmi mujmala wey maaha cilmi mufasal ah waxaa shardiga qofku laa ilaha illa lah markuu islaamnimada ku soo galaa cilmi mujmala inuu cilmi u leeyahy oo waa maxay cilmi mujmala waa inuu og yahay allah keligiis inu cibaadada xaq u leeyahay cid kaloo xaq lagu aadnana aysan jirin waa inuu saas garana haduusan garanayn kusoo geli maa kelmadda laa ilaha illa lah tawxiidka kusoo geli maa islaamnimada haduusan garanayn ma garata cilmigaas mujmalka marka waa garanaya laakiin tafaasiishana ka maqlin marka laakiin qofku mar hadduu yahay mubtade in badanoo ka mid ah cadligay ka fogaadaan ilaa hawadaas ay raacayaana halaagayseen alraabicatu masalada afraydaa kownuhum waa ahaanshadooda oo ay ahaadeen qasaduu inay u qasteen hadda midka saasoo hadla mid kaloo takfiiru ridina takfiirkii ayaga isku kacay moogta haddee takfiirkii ayaga laba u kala jama markaasuu le ku dhacda wariyaan anu waana arkay u yidhi jamaacadan takfiirka u leeyay midkaan waa mid ka sii xag jira markaasu wuxuu leeyay jamaacadan takfiirka sideed sana ka hor aan u imid oo markaan u imidaan arkay u yidhi inaysan tawxiidkiiba sax u fahmin markaasaan arkay u yidhi dad kafara ah oo mushrikiina inay muslimiin u yaqaaniin markaasaan arkay yidhi shiikaiyo jamaacadooda inay luusan yihiin tan iyo waag waagaasaan nafsu ku bilaabay ka daaye dadka gaalada ood muslimiin leedihiin aan ku bilaabay hadda waa takfiirka durugalkaawe kuwaas wuxuu u haystaa ummadii gaalada ahayd inay weli islaamnimo ku hayaan oysan sidii la rabay u gaalaysiin meeshii la rabay inaysan gaarsiin gaalaysiinta ku haystaa markaasay haddintan isku rafaadeen oo hadda waa wey <laughs> ay israfaadinayaan waa isna le war waa baadiyaysanta gaala lakugu rid meeshaan joognay meel ka dambaydo oo la aado ma jirto meeshaan joognay rag xaasaskii aan kala tagnay oo niri gaala kumi maxaan u rebanay afar iy labaatan sac waxa weyaan hooya sagaal carruuraa laga dhex siiba oon leenahay war gaalnimada ka carab ma nagaasaan aan uma gaalaysin war naga ta adaa baadaysan kaasuu leey waladna gaalaysan dadka ilahay gaalaysiiy ee waa baadiyeysanta halkaas isku haya maxaa yeelay baadilku male meel ku sugnaado ah, xaqa meel ugu sugnaado leh kan waa hawo maalinba meelay ka sii laacib ah, maalinba meela usii laacib soo ma jeed raabicatu masalada afrayda qowluhum waa ahaanshadooda saxaabadaas ay ahaadeen qasaduu kuwa u qastay adtaqaruba dhowaansho ilallaahi allah ay ugu dhowaadaan bidaalika arrinkaas inay ilaahay ugu dhowaadaan u qastaayeen markay leeyiin geed noo same aan barakaysano sababtoo maxaa kutusa inay u qastaayeen ee nabigay weydiisteen nabiga ma waxaa la weydiistaa wax ilaahay loogu dhawaana mase wax kale wax ilaahay loogu dhowaanaya la weydiistaa markaa maxay ugu qasteen waa lidannihim umalayntooda annahu tabarugaan yuxibuhu ilaahay inuu jeceliya ugu haysteen tabarugaan oo nuucan ay samaynayaan inuu ilaahay jecel yahay ay u haysteen alkhaamisatu masalada shanayda annahum saxaabadaas idaa jaahiluu hadday ka jaahil noqdeen haadaa xubunkan fa kayruhum kayrkood a owlaa u haboonaasho badan biljahli jaahilnimo saxaabadaas mar dhow kuwa soo islaamay ahaayeen oon bil xataa dhammaysan bil ma aysan dhammaysan bil ma dhammaysan laakiin la kulanka ay nabiga la kulmeen aan wax la heli kara ahayn macallinka ay la kulmeenoo nebi moxameda sala allahu calay wasalam maal macallin lamiduhu ma jiro ayaga fahamka ay helaayaan oo ay nusuusta sharciga fahmaayaan dadkaanu fahmi maayaan welidaas saas darteeda maadaama ayagu masaladaas ka jaahil noqdeen dadka kale maahan saxaabadii ka ogeyday kuwaasu ka jaahil noqon maayaan laakiin dadka kaleo annagu ka mid nahay aa uga uga haboonaasha badan inaan ka jaahil noqono annagaa uga haboonaasha badan iyo dadkana la midkaa ah inaan ka jaahil noqono sababtoa fahamka ay leeyihiin ma heli karo ma lihin marka hadday iyagu ka jaahil noqdeen dadka kale ka jaahil noqon kara saas darteeda jaahil dhaba weeye qofka marka tawxiidka lagala hadla yidhahdo anagu tawxiid waa faalneye noo kaadi inuu jaahil yahay kutusay tawxiidka mujmalan u fahm laakiin tafaasiishiisa ilaa adka dhimayda waa la daba jooga asaadisatu masalada lixayda anna lahum saxaabada waxaa u sugnaaday min alxasanaati xagga ajaryaalka walwacdi ballanqaadka bilmakfirati dembi dhaaf loo ballanqaaday maa shay ayaa u sugnaaday laysa liqayrin aan qayrkood u sugnaan saxaabada xasanaad iyo dembi dhaaf loo ballan qaaday waxay leeyiin un dadka kale lahayn xasanaadkooda lama gaadi gaari karo lama gaari karo xasanaadkooda xasanaadkooda lama gaari karo bal saxaabadii weliba saabiqiinta ahaa saxaabadii dambeanba gaari karinba ma gaari karaan laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajata min aladiina anfaquu waqaataluu wa kulan wacad allahu اxusna laa ystawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaatala ulaaئika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakula wacd allah xusna soma jeedin lama gaari karo dadkii waktigii muslimiintu ciriiriga ku jireen maalkooda baxshay oo jihaaday ilaa wuxuu leeyahay kuwii dambe oo dib maalkooda ka baxsho ka dagaalamay kuwaas lama sinno laakiin labadaba ilahay janno u ballanqaada nabi maxamedaa ku yidhi salى اllahu alيه waslm laa tasubu asxaabi ha caayinina asxaabteyda hadda kuwuu ku leeyahay ma taqaan waa kuwa iyaguna saxaabada ka mid a ah. khaalid ibn walid wey ha caayinina asxaabteyda kuwii hore saabiqiinta ula jeeda nabigu waa dhaarta wuxuu yidhi low anfaqa axadukum qof idin ka mida ah hadduu bixiyo mila jabalin dahaban buurta uxud oo kale mila uxudin jabalan mila eh, uxudin dahaban buurta uxud oo kaleo dahab ah hadduu bixiyo maa balaa mudda axadihim walaa nasiifa saxaabadaas saabiqiintaa ah ee waktigii diinku cililiga ku jiray naftooda iyo maalkooda bixiyey mud hal madaalu bixiyey ma gaaray hal mud oo mudkii nabiga la mida hadda waa buurta uxud oo dahabna ah buurta uxud oo hadda buur aad u weyn ah oo dahab dhammaan ah haddaad sadaqayda u leeyay nabigu sala allah alay slm weliba nin saxaabiu leey haddaad idinku sadaqaydaan ma gaaraydaan hal madaal oo ay bixiyeen saxaabadii hore taas waxay kutusaydaa sadaqada iyo daacada iyo khayraadka waqtiga baahida badan loo qabo iyo waktiga kale islama ajiro ah, iyagoo daaca iyo daaca ah oo saxaabi iyo saxaabi ah aa ah, madaal ama madaal barkiis uu bixiyey mid ka midu buur dahab haddii kan kala bixiyo uusan gaarin waxaana keenayda xaaladda ay ku soo aaday xaaladda ay ku soo aaday marka waxay leeyihiin xasanaad iyo ballanqaad dambi dhaaf loo ballanqaaday oon dad kale lahayn asaabicatu mas'alada toddobayda ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam lam yadirhum uma cudur daarin lam yadirhum uma cudur daarin lam yadir iyo yadur labada waa saxiix wuxuu ula jeedo hadalkan isagaa fasiray wuxuu ula jeedo bal iska badaa inuu cudur daaree radda calayhim waa ridiyey biqowlihi qowlkiisuu ku ridiyey allaahu akbar uu yidhi nabigu allaa weyn oo ka weyn in loo shariig yeelo innahaa dariiqadaanu asnan waa waddooyinkii dadka hore ku lumeen la tarkabunna waxaad koraydeen sanana dad waddadood qablakum hortiinna ku sugnaaday faqallada nabigu waa adaadkeeyey alamra arinka bi haadihi alaaati saddexdaasuu ku adaadkeeyey uma cudurdaarin wuxuu ula jeedaa lam yatruk inkaarahum kama tegin inuu ku inkiro waa isagaa fasiray lam yacdurhu uma cudurdaarin bal radda calayhum ee ma aha mwaa gaalaysiin maaha uma cudurdaarin markuu leeyahay sababtoo ah waxaad fiiridaa maadada cadara maadada oo cadara ah misbaaxu muniirka fayuumi bal fiiri waxaa la yidhahdaa cadara cadara waxaa la yidhaahdaa taraka lowmahu eedayntii iyo canaantiiu ka daayey aa la yhada qof kadii loo cudurdaaro qofkan loo cudurdaarinna eedayntii iyo canaantii lagama dayni fiiri maadada kelimadda fiiri misbaaxu muniirka fayuumi ka fiiri soo ma jeedid wuxuu leeyahay markuu fasirayo fayuumi adartuhu fii ma sanaca adran min baabi daraba rafactu canhu lawma eedayntiian ka daayo wey haddaa tira wda eedayntiian ka daayo fa huwa macduurun ay hayru maluumin wey waa loo cudur daaray macnaheed waa lama eedan lama canaano haddii la ihahdo ma loo cudur daarinna waa la canaantay sa darteeda nabigu kama dayn canaantay waa canaantay saas wey waaa rabaa kelmada aad ku dhawaaqdo macnaheeda inaad taqaan sma jeedi saas darteed midkaas takfiirkaa sheegaya wuxuu yihi maxamed cabdiwahaab hadalkiisa wax la fahmi kara maaha saasuu iskaga daba wareegaa sababtaa wuxuu yihi kasu shubahaad markuu joogay wuxuu sheegay yuu yidhi dadkaanu ma gaaloobin sababto ah qofka muslimkaa ah hadduu kufri ku dhaco isla marka la baraarujiyo uu kana haro ku gaaloobi halkaana wuxuu leeyahay uri nabigu ma cudur daarin oo waad gaalaysii ula jeeda marka war la fahmi karo anagaa war mid la fahmi kara hadda diyaariyey anigaas waa asaga tafkiirkaas anaa waxaan diyaariyey hal maadana ogaada qaacida ka dhigtaba u fiirsada nimankaas takfiirkaa ah, adduunka korkiisa firqa ka shar badan ama ka dalaal badan ma jirto dhammaan firaqa kaloo dhan dhammaan inta ahlubidaca iyo inta ahlu sunnaa waxay leeyihiin madhab soo socday oo ay raacaan hadda waa ahlubidaca xataa iili haddaad tidhaahdo midka qubuuriga qubuur caabudka war arintan aad sheegayda yaa kaaga horeeyey kutubay ku qoran tahay kutubu keena ha manaaqibaad meel u yaal tafriixulqaadiraad meel u yaal dad qubuur caabudi jiroo kutuba lahaayaa jira weynunga wahwa un hela hadda kahor aad yidhi iisoo raadi ilahay qaybkiisa in la tuugo kitaab dhigaayo kuwa xuma wuxuu yidhi daajaqadayaalaha idhibayu yidhi oolehu yidhi ilahay qaybkiisa lama tuugi karo marmaadhow ii raadi kitaab dhigaa ilahay qaybkiisa in la tuugo bal waa la waayey shiiaan horay noogu dhibeen weyne kuwaas waa gar yeesheen may la weymaayo raadiyo maalinta waxaan kaasada arwaa helay naslumuminiinaa helay ha naslumuminiin xuy waa bug shaydaane marka fiiri laakiin hal maadaan ula jeedaa qof kasta oo muslim sheegtaa kutubuu leey nimankaas takfiirka weydiiy waxaad tidhaahdaan hal kitaab iigu kaadi kuwaad hadda idinku qoraydaan hal kitaab kun iyo afar boqol soddon iyo lix sano ayaa hijriyada laga jooga sooma hal kitaab oo culummadii hore muslimiintu qoreen ood leedihi shiikh hebel kutubtuu qorayn shiikaasaa diinka si saxa u fahmay mas'aladan asagaan ku kala baxayna cad ah, ha sheego cad ah, ha ma jirto ma dhici hada hal kitaab oy leeyihin mas'aladaas annaga masaa'ilka aan qabno waxaan la qabnaa culummadii muslimiintoos hebel iyo hebel iyo hebel ahayo kutubtoodan ku kala harayna ma jirto taas maxay daliil cad u tahay waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayatabic kayra sabiili lmuminiin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahanam wasaad masiira sabiilu muminiinka inay gafeen dhammaan muminiintii kun iyo afar boqol soddon iyo lix sano dariiqay ku socdeen hal midka ma ogolo ma ogolo soo ma jeed hal kitaabkeen haddaa tira u ku hayo ee iga ama risaaladaana haya uu qoray mm nuur waa intaas aggan uma dhaafsiisma aggan uma dhaafsiismo waa dalaal ma way dhacdaa way jirtaa kitaab hebel masle heblaan ka qaadaa waa jira taas waa qabaan laakiin markay tagto adiga madhabkan aad qabto oo ah waxa weeyaan dhammaan dadka naga soo haray waa gaalo qofka hadduu kufri ku dhaco khalaas weeye kala qaad maleh madhabkan aad qabto ii sheeg culummadii muslimiintoo qabi jirtay ood uga dayatay oo sidaan diinta u kuleyga kitaabkii sunnadan ba haysta ahaana sheik warkiis iyo kitaabka fala kale hadda ogow midka qabriga caabudaya laftirkiisu aayad xadiisu daliilah soo ma adna waa daliile ummad ohan gaalaysiina maxaa lagu kala hara ma taqaano meesha mafraqu durqah waddadu ku kala leexata waa halkee kitaabkii sunnada see loo fahma w ma sidaa ugu fahmo qof walba u qaadana mase siday u fahmeen muminiinta naga wareega loo raaca meesha keliyaho lagu kala haraa waa intaas Ah. halka meel lagu kala leexdaa intaas ee qof aan aayad dariisha dimuqraadiga midka u oolayna aayadu dariishaan mog ah. aayaday annaga ka dhegaysan ayagoo dariishanay qubuuraha kuwa caabuda ah aayadda dariishanay heesaha kuwa banayna aayadda dariishanay dhammaan maxaa lagu kala haraa aayadda iyo xadiidka waa in loo fahmaa siday u fahmeen saxaabadu siday u fahmeen taabiciyaalku siday u fahmeen a'immatulhuda siday a'immadii sunnadu u fahmeen waa in loo raaca ilaa lafdi kaliya nabigu dadka uma dhiibin aayadda iyo xadiidka markuu u akriyey macnahana uu sheegay macnihii iyo lafdigii saxaabadu isku soo qaadeen taabiciyaalka u sheegay waa inaan la kala reebin marka ah. halka dariiqo lagu badbaado ahlubidca looga duwan waa intaas gano ahamiratu mas'alada sideedayda almru اkabiir waa arrinka weyn wahuwa arrinkaasu almaqsuudu waa midka loo qastaa baabka dhanba midka looga qastaa waa kana masalada weyn wey annahu nabigu akhbara wuxuu u sheegay anna dalibatahum daliba daliba macnaheedu waa alxaajatu waalmaluubu haddii la ihahda daliba dalab haddii la waa la waa maluub dalabahum haddii la waa matluubuhum shayga ay doonayeen wey haddii daliba oo sida masala ku qorane daliba macnaheedu waxa weeyaan xaajatuhum wa maluubahum annahu nabigu akhbara wuxuu u sheegay anna dalibatahum shayga ay doonayaan oo ay dalbadeen ka dalibati bani israa'iila reer banu israa'iil shaygay dalbadeen uu la mid yahy lamaa qaaluu markay ku yidhahdeen limuusaa ijcal lanaa noo noo yeel ilaahan mid la caabudo taasay la mid tahay waa baabka masalada lahu in la fahmo geedo dhagxaan qabuure saalixiin haddaad tiraa waa barakaysana adoo ka kajaynaya inuu dhibaato ay kaa celiyaan ama nacfi ay kuu soo jiidaan ay kuu soo jiidaan waxay taas la mid tahay ilaah la caabudo alla qayrkiisa taas la mid nabi maxamed saas ku dhaartay sala allahu alay wasalam waxaan ogsoonnahay inta laga qaado qubuuraha carada dadka iyo xoolahaba lagu shubi jiro lagu taaladi jiro ayagoo laisleeyahay balaayay celinaya nacfina keenaya bal si saraaxa laha qaar uma jahreen oo ay yidhaahdeen weli hebel iyo weli hebel iyo weli hebel haddaanaan gabi na gabi maya reerka col buu leeyah abaar baa jirta faqri baa jira dhibaatooyinkaasoo dhan awliyadaas haddaanaan gabin oo annagu aan siyaartooda iyo xoolahooda diyaarinno waa nagu filayihinoo na gabi maya marka taasu waa caynu cibaadati kayrilah alla qayrkiisoo la caabuday daatadeedii wey oon xag iyo agga midna uga leeay ataasicatu mas'aladaa sagaalayda annahu nabigu xalafa waa ataasicatu masalada sagaalayda anna nafya haadaa arrinkan in la diido oo geeda barakaysiga iyo dhagxaan barakaysiga iyo qubuura barakaysiga in la diido anna nafya haadaa arrinkan diididiisa min macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah macnaheedu ka haylan laa ilaaha maxay diiday laa ilaah sow nafyi ma ahayn oo ilaahay kayrkiisoo dhan cibaado u diidi may marka laa ilaaha macnaheedii weeye ila laa ilaaha nafyi aheed ila laahuna marka in la diido geedaha qabuuraha dhagxaanta la barakaysigooda laa ilaaha ila lahu macnaheediu ka mid laa ilaaha ila lahu macnaheediu ka mid masalada sagaalayda ana nafya haada kan la diididiisa min macna laa ilaaha ila allaahu laa ilaha ila allahu macnaheedu ka mid yahay maca diqati daqiiqnimadiisu ayadoo jirto iyo wa khafaa'i qarsoonaashadiisa calaa ulaaika kuwaas uu ka qarsoonaaday macnihii laa ilaha illa ka mid waana muslimiin laa ilaha illa allahu fahmay laa ilaha illa allahu marka macnaheeda marka lagu leeyahay qofka laa ilaha illa allahu markuu ku islaama shardi waxa ah inuu cilmi leeyahay cilmiga shardiga waa cilmi mujmal waa inuu macno guud garanayo oo ah allah keligiis in la caabuda waajiba alla qayrkiis in la caabudaa dhammaanna waa baail macnahaas guud waa inuu garana axad cibaado garuluhu ma jiro allah marka laga reebo waa inuu intaas garana laakiin tafaasiisha waa ka qarsoonaan karta waa ka qarsoonaan kartaa qofka muslimka alcaashiratu masalada tobnayda annahu nabigu xalafa waa dhaartay cala alfudya fudyaduu ku dhaartay masalada cilmiga jawaabideedaa la idhaha fudya fatwa iyo fudya labadaba waa saxiix wahuwa nabiguna laa yaxlifu dhaarama ilaa limaslaxatin dan maahane markuu nabigu dhaaranaa maslixu u dhaarana dhibaato ummadda inay ka difaacanto ama wanaag ay gaaraano u dhaarana marka arrin weyna ku jirta arrinta alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnayda anna shirka shirkiga fiihi shirkiga akbaru mid weyna ku sugan iyo wa askharu mid yar shirkiga mid weyna badan iyo mid kaas ka yar maaha mid sidiisa u yar lidaati ma jiro Ah, shirki ma yara laakiin mid weyn oo sadex sifa qofka dhammaan acmaashiisi waa buraya islaamkana waa uga baxa naartana waa kula waara waa midka weynanka badan iyo mid kaas ka yaroo saddexdaas sifo aan lahayn laakiin dembi weyn oo ciqaab lagu muto ah labadaas u qaybsama fiiri meeshaan marka waxaa ka dhigaya marka maxamed cabdiwahaab kitaabkan markuu joogo geed aan barakaysano noo samee shirki abara ma ahan ee waa shirki aara saasuu ku wadaa waa kana wuxuu yidhi liannahum saxaabadaasu lam yartaduu ma ridoodin bihaadaa dalabkaas kuma ridoodin sidaanuna sax maahana waa khada ee sawaab waxa ah sidaan kitaabka hore kusoo sheegnay oo ah markuu maraayo kasfu shubahaadka kasfu shubahaadka sababta aysan u gaaloodin waxay ahayd u yidhi inaysan ogeyn markay ku dhaceenoo laga reebana ay ka joogeen waa kii yidhi markii nabigu ka reebay kadib hadday samayn lahayn waa gaaloobi lahayen ah, marka sidaas weeyaan labada qowl waa iskhilaafteen labadiisa kitaab kaasana sawaabkii ah, kaasana sawaabkii ee nabigu ku dhaca asalna waxaa mushabah iyo mushabahubihidu iswada shabahaan way dhacdaa inaysan mar mararka gabadh iswada shabihin laakiin nabigu waa ku dhaartay ah, nabigu waa ku dhaartay marka sababtay la gaaloobi dayda masan ayaga tafirka midkan tafirka waay waada gaaloobeen dhammaan wuxuu leeyahay saxaabadii tirigeed aan barakaysa noo sameyn kafaro ay noqdeen u leey nabi muuse kuu yidhina gaalay noqdeen u leey waxaa la rabaa in anaa madhabkayaga annaga ka leexleexan madhabkayaga anuga leexayna jaaxidu tawxiid kaafir madhab layda aan leenahay waa in anaan ka leexan waa gaaloob laakiin bal fiiri hadalkaas ilaahay maalinku la hortago muxuu rabaa inuu uga jawaabo haddii la yidhaahdo xadiidka halkay uga jirtaa waa gaaloobay ilaa fiiri qof hadduu ridoodo weliba laba kunoo qof ay ridowdo fiiriya marka ridda timaado axkaama imaanay soo maha axkaam waa weyna imaanay oo ay ugu horaydo in loogu yeero islaamnimada l war ku soo laabta islaamka oo ay ku xigto haddii la waayo in la laayo aw axkaamtaasu hal qabow ma keeni karaa meel nabigu uu yidhi ku soo islaama ama uu ku laayey bal ilahi hortegaa waa wax gariib maxaa ilahay u loo tegay waay takira waaa lagu yihi masaajidkan abu hurayra dadka ku tukan maxaad ka kafaran ka aaminsana yhi gaala markaasaa li saddex qof ka badan maka taqan hadaad fiirido waa dhici karta inuusan ka oqon weligaa ma arag iyagoo kufri samayna maya kow markaad argtana waa tukanaye kow markii koobadood aragtay waa tukanay qofka tukanaa waa taxiidsana ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabdu warasuulu ley qofku markuu tukana sooma ayagoo tawxiidsa ayaad aragtay weligaana ka hor maadaana gaalada u taqaan ilaahay maalinkaad hor tagto maxaad ku jawaabin hadduu ku yidha ilaahay maxaad ku galaysin ya kaasu xanaaq maxaasoo kale isu weydiiyo kuma laho kismaayo kuwa jooga ma ka warramaa le kafaro wey weliga ma tagto weliga ma tegi samaayada laakiin inay gaala yihiin saasaan ogahay ka war marka war kelimadda aad ku hadlaydo aakhiro waa la isweydiinaya ilahay hortiisa waa la isweydiine waa inaad u jawaab u diyaarsataa waaad xukunka ku riday waa inaad jawaab u diyaarsataa man qaala liakihi ya kaafir faqad baaa biha axaduhuma kelimad hawada iska aadime maahan kelimad caayo la isku caayo qofka qof muslima gaal yidhaahdaa hadduusan qofkaasu muslim yuhuusanba gaal ahayn asagay ku soo noqeen ee kelmad hawada iska aadiye marka bal waxaad ku jawaabtaa lacag ahaaniyata cashar mas'alada labiyo tobnaydaa qowluhu qowlkiisa uu yidhi wanaxnu annagu xudasaau cahdin kuwo waqtigoodu dhow yahay ayaan ahayn bikufrin gaalnimo uu ku dhow yahay marka kelmadaas kelmadaasoo kale cudurdaaraa la yidhahda cudurdaar ahaan uu sheegaya sababka ku xambaaray mas'aladan inay dara waayaanu ka cudurdaarana saxaabigu ah, waa cudurdaar ah, waa cudurdaar markaasuu wuxuu yidhi shiiku ahaaniyata cashar masalada labiyo tobnayda qowluhu qowlkiisa yidhi wanaxnu annagu xudasaau cahdi qowluhu marka la yidhaha waxaad u celina abiwaaqid qowlkiisaad leedahay abiwaaqid qowlkiisa oo uu yidhi wa naxnu annagu xudasaau cahdin kuwo waqtigoodu ku dhow yahaan ahayn bikufrin gaalnimo fiihi qowlka waxaa ku sugan daliilun wax ku tusaa calaa anna kayrahum kuwaas islaamnimada mar dhow soo galay kayrkood laa yajalu daalika xukunkaasi uusan jaahilka ahayn saxaabadii ka horreeyey ee saabiqiinta ahaa jaahilkama ahayn arrintan mana ku hadlin ku hadlin fiihi waxaa qowlkaas ku sugan daliilu mid tusaa calaa anna hayrahum kuwaas oo xudafaa cahdiga kayrkood laa yajaru inuusan jaahil ka ahayn daalika xukunkaas aaliata cashar mas'alada toban iyo saddexayda dikru takbiiri waa takbiir in la sheego cinda tacajubi yaabidda agteeda qofku markuu yaabo allahu akbar inuu yidhaahdo qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno liman qofkii karihahu takbiirka kahday oo qaala yidhahdeen haddaad yaabto allahu akbar lama yidhaah saxna waxa ah in la dhihi karo araabicata cashar masalada toban iyo afrayda sabdu daraa'ici wadooyinka in la xidho wey dariica waxaa la idhahdaa wasilada shay ku gaarhsiida wadooyinku waa labo asbaab iyo dariico wada ku gaarsiinayda daaca iyo wanaag wanaagoo sababkuugu noqoyda midda daacada ku gaarsiinayda la xiri maaha waa la fura midda oo ku gaarsiinayda kufiga fisqiga bidada kuwaas way kuwa la xira kuwaas way kuwa la xira kuwaas way kuwa la xira alkhamisatu cashar mas'alada toban iyo shanayda annahyu waa reebidda layska reebo canitashabuhi in laysku ekaysiiyo biahlijaahiliyati jaahiliyada dadkooda dadka ahlujaahiliyada gaalada in la isku ekaysiiyaa nahyigeeda xadiiska ku jirta nabiga sal اlahu calayh wasalam wuxuu ku shabahay waxa ay sameeyeen reer banu israa'iil xumaantay sameeyeen kadibna wuxuu sheegay dad badan inay baadiyoobi doonaan oo qoladii baadiyowdeen yahuud iyo nasaara wadadooda ay qaadi doonaan arrintaasna waa taxdiir iyo digid uu nabigu nooga diga waa in qof kastoo muslima uu ka fogaado gaalada ku dayashadeeda dhammaan caqiidadooda waa inaan lagu dayan cibaadadooda waa inaan lagu dayan dhaqankooda iyo labiskooda waa inaan lagu dayan waa inaan lagu dayan waa inaan lagu dayan faystooyinkooda faystooyin ay leeyihin iyo ciido waa inaan lagu dayan dhammaan waxyaalaha u gaarka ah ayaga waxyaalaha u gaarkaa ah, ama cibaado ahaadeen ama caado ahaadeen waa inaan looga dayan nabigeenna suuban sal allahu calay wasalam waxaa ka sugan xadiidka tirmidi uu wariyey laysa minaa man tashabbaha biqayrina naga mid ma aha haddaan muslimiin nahay qofka isku ekaysiya gaalada laysa minaa man tashabbaha liqayrina naga mid maahan qofka isku ekaysiya annaga qayrkeeda dadka aan muslimiinta ahayn dariiqii nebi maxamed waa ka lumay qofka gaalada isku ekaysiiya gabdhaha sida gaalada u labisana goomooyinka ku dhegan qaadana dariiqii nebi maxamed waa ka lumeen dariiqa nebi maxamed laga lumana naarta lagu taga wiilasha waxa weeyaan gaalada isku ekaysina ee qaadanaya saraawiisha ama badaloonka ku dhegan durayga ah waxa weeyaan dariiqii nabi maxamed waa ka lume aadna u soo batay gaal u arkaya cayaartooya gaal kaleetu arkaya hoobalo fanaana gaal kalu arkaya sidii u labisanaya markaasa waxa weeyaan ma fariisan karo waa ku dhegan yihi waa isleeya yaa ku toray wa soo ma jeed sirciisa iyo dulliga waa dul aabba mararka gabal lacag uga soo baxsha waaas waa xaaraan qaطcana ma banaana cawradoodiiyo oh. banaanka taalla ma rukuuci karaan bay rukuucaan dabada cankeedu tegaya war dabadiina ka qarsada muslimka war maadna muslim ahayn war idinku waa fasaadina dadka tukaya ha fasaadinin masaajidii way qaara lagu tukala oh. halkaasu ku rukuuci markaasa xayo gadaal u dega oh, ka tale war waaan dhar maahan iska dhiga jeemsyada ah, waxaan iska dhiga dhar maahan ordaha dhar qaata dad waaweyn oo muslim oo ah, beledka muslimiinta joogo qaqaawan waa maryaha idinku dhegan iska siiyo ah, oo dadka muslimiinta la hadla wax la yaabla waxay tahay qof baadiyooba lalama yaabo laakiin dadka aamusan waa dariiqadii reer banu israel lagu nacladay war waa munkar qof kaad aragta la hadla lucina aladiina kafaruu min bani israiil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun reer banu israiil waxaa lagu naclabay munkarkaysan dadka kala hadlay wanaagaysan amray war qofkaad aragtaba munkarku aragtaba iskaga sheeg adugu si dhimrinle ugu sheeg adoo u dhimrina u sheeg qaadashada rabbiga iskale man tashabaha bigayrina falaysa mina nabigaa yidhi sal allahu calay waslm nabigaa yidhi sal اlahu alيه mid kasta qaab waxa weeye mid yahuudu arkaya oo garka inta ka xiira inta ka xiira inta waxyar ku daysta intuu ka xiira intan waxyar intuu ka daysa ah, wuxuu arkaya mid yahuud ah oo waxa weya garka inta xiira lili oo wareegsan ka reebo siduu yeeli wuxuu arkayaa mid inta xiira sharubada maleeg markaasu shaarubada maleeg ta xiir ah, waxaasoo dhan waa waxaan nabigu diiday u isku ekaysiina gaalada dimuquraadiyad qaadashadu waa gaala isku ekaysiin waa tashabu inaa kala dimuqraadiyiinaan oo dimuqraadiyadaan rabna hadda dimuqraadiyaddu waaba mabdaooda rasmigaaba bal waaba mabdaa hadda ay u dagaalamayaan oo ay saraaxa u caddaynayaan cid qaadata dimuqraadiyad iyo cidaan dagaalano waxaan ahayn adduunka ka jiri maayaan qadarkaan ka goynayna qofka qaadadiida waa mabda ay dhiig ku daadinayaan soo ma jeed war dadka muslimiinta rabbi waa inay ka baqaan waa inay ka haraan gaalada oo ay nebi maxamed raacaan sala allahu calayh wasalam marka waa in layska reebo ku dayashada jaahiliga lagu dayana asaadisatu cashur masalada toban iyo lixayda alqadabu waa caro cinda tacliimi waxbaridda agteeda qofka uu caro karo qofka markaa munkarka uu arko ee uu munkarka ka digayo waa inuu carooda qofka iimaan kale munkarka markuu arko waa inuu carooda nabiga sal اlahu alayh wasalam kelmadaha uu ku hadlay ayaa laga fahmaya quraysh allaahu abar inaha sunan wladii nafsi biyadihi qultum wladii nafsi biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iil limuusa ijcalana ilahan kama lan aleh saddexda kelimuu isdaba dhigay ayay ka muuqanaydaa nabiga inuu ka carooday oo ka dhilfay oo ka xanaaqay kelmaddan nabigana sidaasuu ahaa sal اlahu alay waslam diinka alle marka lagu xadgudbo wuu carooji wuu ka carooji qofka iimaanka lahana ka carooda xuduudda alle marka laga tallaabo qofka iimaankale ha ka carooda qofka kale kama danqabo laakiin marka berihiisa adduu lagu xadgudbuu ka caroodaa asaabicata cashra masalada toban iyo toddobayda alqaacidatu waa qaacidada qaacidada alkuliyatu guud liqowlihi qaacidadaasoo liqowlihi nabiga qowlkiisa ku sugnaatay sala allahu calayh wasalam oo yidhi innaha sunan barakaysigan waa wadooyinka ummadaha ku baadiyoobeen ha baraka dad badan u gaaroobeen Ah, dhagxaanta la barakaysto geedaha la barakaysto qubuuraha la barakaysto lacag fadhiisto waa ariiqadii waa asunan ah, waa wadooyinka ummadihii hore ahaamiyata cashar masalada toban iyo sideedeyda anna haadaa warka nabigu sheegay calamun waa calaamad calaamadaasoo min aclaami nubuwa nabinimada calaamadaheeda ka mid ah hadalka maxamed uu yidhi sal اllahu calayh wasalam latarkabuna sanana man kaana qablakum waa calaamad nabinimadiisa tusayda say u taa wax aan la gaarinuu sheegay oo ah ummadiisa dad ka mid a ah, maaha dhammaantood inay gaalada ku dayo doonaan sidiiyn u dhaco sidiiyn u dhaco waa calaamad nabinimadiisa tusayda waa calaamad nabinimadiisa tusayda ana haadaa arrinkan calamun waa calaamad calaamadaasoo min aclaami nubuwati nabinimada calaamadaheeda ka mid ah likownihi arinkii ahaanshadiisa ayuu calaamad u yahay waaca mid dhacay uu yahay kamaa abara sidii nabigu sheegay arinkii uu nabigu sheegay siduu u sheegay u dhac ah, dad fara badan ilaahay u tirsan ayaa gaalada ku dayday kuwa caqiidada uga dayday kuwa acmaasha uga dayday kuwa uga dayday caadooyinka kuwa xudunka iyo dastuurka iyo qaanuunka ka raacay ummad fara badanaa ah, baadiyowday ummad fara badanaa baadiyowday ummad fara badanaa baadiyowday ataasicata cashra masalada toban iyo sagaalayda ah, anna kula maa shay dhammaantiis dama allaahu bihi ilaahay ku ceebeeyey alyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaara fil qur'aani qur-aanka dhexdiisa kula ceebeeyey annahu dembigaasu lana annagana waa noo sugnaa shay kasta haddaad aragto oo yahuud iyo nasaara lagu ceebeeyey annaga haddaan samaynanaa sidaasaan ugu ceebaysana sababtoo ah yahuud iyo nasaara marka la dhaleecaynayo qur ilaahay ku eedayna ama xadiidka nabigu ku eedaynaa inay yahuudi qabiilay u dhasheen loo eedayn ma nasab iyo jas nasab iyo jasadkooda wax ku gaara maaha waxaa loo dhaleecaynaa dembi ay sameeyeen haddaan samayno sidiyaan u eedaysan sidiyaan u eedaysan saas darteeda waa kuwa yidhaa culamada mufasiriinta kullu aayatin waradat fi lkufaa tajuru bidayliha calaa qusaati اlmu'miniin Ah, aayad kasta ee gaala ku soo degtaa waxay dabada ku jiidaydaa cusaada muminiinta ah, marka haddii aad samaydo dembigii uu gaalkaanu sameeyey cuquubadii uu mutay ayaad mudanaysaa haddii aan maanic kaa manciya uusan jirin sidaas weeye marka waa qaacidu alcishruuq mas'alada labaatanayda annahu shaniye mutaqariru waxaa ku sugnaa cindahum saxaabada agtooda ana alcibaadaati cibaadooyinka mabnaaha dhismahoodu cala alamri amar ayuu ahaaday waxaa agtooda ku sugnaa oo arrin la yaqaanoo qof walbo muslimiinta ka mida yaqaan ahaa waxaa ahayd cibaado nabiga laga qaata layskama samayn karo saasay yaqiineen arrintaas waxay ahayd arrin muqarar ah oo saxaabada agtooda ku sugan shay markaad samaynaydo oo cibaado aad u samaynaydo iskama samayn kartid waa in diintii ilaahay soo dejiyey ay ku amartaa o ku tira cibaado weeye samayn haddaad iska samaydo ayadoon diintii ku amrin bidcaa la yidhaahdaa laga aqbali maa man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddu nabigaa yidhi sal allahu ala qofka sameeya camal amarka yaga aan ku samayn ma aanan amrin anugu halaasame ilahi lagu caabudo maana dhihin laga aqbali maa waa marduud saas darteeda cibaado kastoo la samaynaa waa in kitaabka alle iyo nabi maxamed laga helaa sal allahu ala waslm din bid saas darteeda fiiri geedda iskama barakaysan nabigay ka dalbadeen rasuulka alla noo samee bal mid farta noogu fiiq go ah, waxay u haysteen in ilaahay jeceli soma jeed wuxuu yihi shiiku fasaara ku sugnaaday fiihi xadiidka atanbiihu baraarujin calaa masaa'il alqabri qabriga masalooyinkiisa laisku baraarujiyo xadiidkan waxaa laga qabaa saddexda su-aalooda qabriga laysku weydiiyo in laysku baraarujiyo ah, in laysku baraarujiyo man rabbuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka xadiikaana laga qaadana xadiidkaana laga qaadana waa meeshuu yirshe maxamed bin saalax alcuthaymiin asheekh ah, maxamed ibn cabdilwahaab ilaahay fiqiga sida uu macnaha ugu furayo diinkan waxa weeyaan masaa'ilka qaabka uu ugala soo baxo nusuusta mararka gabal ayay aad qofka ugu adkaataa inuu fahmo ah. ahlucilmiga gabalna waa kuwa ka cabiray oo yidhaahdeen masaa'ilka kitaabu tawxiid wuxuu shabahaa abwaabta bukhaari bukhaari abwaabtiisa culimmada gabalnta isku khilaafan sidaan ula jeeda maya sidaas ula jeeda maya halkaasuu ka qaada war kama qaada ah. maxaa yeelay bukhaari xaafidna waa ah faqiihna waa ah faqiih kataru ah, ah saas darteed waatan la yidhahda fiqu lbukhaariyi fii taraajumi fiqi bukhaari waxaa laga qaataa abwaabtiisa ah, fiqi bukhaari taraajumta ku jira qaabku markuu nusuusta ugala soo baxaan qaab aad u adag ah. markaas mararka gabal ay fahmi waayeen culamada gabal oo yidhahdeen saa hakuu ka qaat agga ula jeeda maya ulama jeeda agga oo laysku khilaafo marka masaa'ilkana waa noocan oo kale ule markuu masalada sharxay cusaymiin aada ugu adkaatay marka gabal qaabku ula soo baxay fasaara waxaa ku sugnaaday fiihi xadiidka tabiihu la isku baraarujiyo calaa masaa'il اqabri amaa man rabbuka amaa jawaabu man rabbuka rabbigaa waa kuma qabriga su-aalaha laisku weydiiyey ugu horayda marka su-aashaas jawaabkeeda fawaadixu waa iska cadi oo allaahu rabbi wey iyada waa iska cadi amaa man rabbuka amaa jawaabu man rabbuka yaa rabbi ku ah jawaabkeeda fawaadixun kaas waa cadyaho allahu rabbi aad ku jawaabo haddii rabbi ku waafajiyo wa amaa ma nabiyuka xadiidkan waxaa laga fahmaya nebi maxamed inuu nabiy xadiidkaana laga fahmaa uley inuu nebi maxamed nabiya sal la xadiidkaana laga fahma wa amaa ma nabiyuka nabigaagu waa kuma fama'kuudun waxaa laga qaadanaa min ikhbaarihi nabiga ka warramidiisa biambaa'i algaybi shay qayb ah wararkiisa uu ka warramay arrin aan dhicin oo la gaadhin oo ah in ummadiisa dad kamida ah ay gaalada raaci doonaan qaar caqiidada ka raaci doonaan qaar cibaadada ka raaci doonaan qaar labiska ka raaci doonaan qaar ka raaci doonaan siyaasadda qaar ka raaci doonaan waxa weya akhlaaqaha kale ummadiisa dad ka mid ah inay gaalada raaci doonaan uu nebi maxamed sheegay sal allahu calay wasalam sidii uu u sheegayna u dhacday taas waxay ku kutusaydaa nabi ilaahay rasuul xaqa inuu yahay oo ilaahay u waxyooday markuu sheegayay alaa yudhiru alىa ayrihi aada falaa yudhiru alaa ayrihi aad ilaa man irtadaa min rasuulin ayrkiisa ilaahay uma muujiyo axadna ilaa mid uu doorto rasuula maahan marka rasuul uu doortay oo ilaahay u muujiyey xukunkan wey halkaasaa laga qaadana wa amaa maa diinuka diinkaadu muxuu yahay diin maxaa la yidhaha maa sharacahu llaahu calaa alsinati rusuli diin waxaa la yidhaha waa wixii ilaahay jideeyey oo nag u soo dhiibay fiiriya marka saxaabadu say diinta u fahmayeen iskama samayne nabiga yidhaahdeen noo noo yeel adugu saas maxay kutusaydaa diin noqoma waxaan nabi maxamed laga soo gaaro diin waa wixii laga soo gaaro rususha waa rususha wixii laga soo gaaro marka annaga diin nooma noqon karo waxaanaan ka soo gaarin nabigeenna ummad kastaana saas ahayd wixii nabigeena ay ka soo gaarta u diinaha waay nabigeena ka soo gaartay aadiib u ahaa ummad walba waama maa diinuka fa min qowlihi baa laga qaadanaa ijcalana noo yeel ay yidhaahdeen daata anwaadin surmooley kamaa lahum siday ugu sugnaatay daata anwaadin qaabka looga qaadana waxay tahay waxay og yihiin diin ma noqon karo waxaa nabiga laga qaadan fiiri marka isagay weydiisanay qaabka looga qaada waa saas isagay weydiisanay oo leeyihin noo sheeg adugu marka diin waa maxe maa sharacahu llahu calaa alsinati rasulih diin waa wixii ilaahay rususha carabkooda ku jiray waa wixii ilaahay rususha u soo dhiibay bari kalo loo maro male alxaadiyatu wاlcishruun haddee saddexdan su-aalood iyo saddexdooda jawaabood kitaab gaaruu ka alifay shekhu islaam shekhu islam maxamed cabdiwahaab kitaab gaaruu ka alifay oo aan maal lahayn waana soo akrinay alxamdu lilah laakiin in lagu laalaabtuu rabaa usuulu alaa in lagu laalaabtuu rabaa alxaadiyatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo koobayda anna sunnata ahlilkitaab ahlukitaabka dariiqadooda madmuumatun waa mid la ceebeeyey ka sunnati lmushrikiina sida gaalada mushrikiinta dariiqadoodao kale sida gaalada sanad caabudayaalka dariiqooda uu uxun yahay dariiqa yahuud nasaarana waa xun saas nabigu isagoo nooga digayu yidhi dadka waxaad ku dhici doontaan dariiqii dadki idinka horreeyo ahlukitaabka waana diinta uu ka digayo wuxuuga digaa inuu dariiq xun yahay wey dariiq xun inuu yahay aلثaaniyatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo labayda ana almuntaqila qofka ka soo guura min albaaili baail aladii baail ictaada uu ka caada dhigtay qalbigu qalbigiisa baail qalbigiisu bartay qofka ka soo taga oo ka leexdo ka toobad keena laa ya'manu aamin kama ahan an yakuuna inuu ku sugnaado fii qalbihi qalbigiisa baqiyatun haraabi haraadigoo min tilka alcaadati caadadaas ka caadada albaailati baailka qofku hadduu baail baail hadduu ku sugnaa jiray oo ka caada dhigtay baail uu ka caada dhigtay gariib ma ahan in wax ku haraan in wax ku haraan qalbigiisa aamin kama ah aad iskaga sifaydaa quraafada iyo waxyaalihii xunxun iyo maryaamnimada iyo jirinimada iyo wax allo wixii xumaanahood soo martay waa inaad iska dhaqdaa marna haisdhihin waa dhammaadeen waxaas haka aamin noqon ha ka aamin noqon waa inaad iska dhaqdaa oo ku dadaashaa ood ilaahay u calaacashaa ood cilmiga ku dadaashaa liqowlihi udaliil yidhi wanaxnu xudaaau cahdin bikufri annaga dad kufri ku dhowaan fiiri qaladkan wuxuu leeyahay saxaabigu qaladkan wuxuu nooga yimi kufrigii horan ka soo baxnay Ah, kufriga oran ka soo baxnan ku dhaweyn dhawaanshahaas ka yimid ule ah, iiri agga eh, u aanayna saxaabiga agga u nisbayna waxaan soo guurinaynaa hal kelimad oo aan rabnay markaan maraynay mas'alada toddobaad inaan soo naqlino masaladaas oo ah asheekh ah maxamed ibn cabdilwahaab inuu qabay in qofka kufr iyo gaalnimo ku dhaco hadduu jaahiliya jahliga loogu cudurdaara aan ka soo naqlinaynaa kitaabkan addurar saniya fi lajwibati najdiya juska koobaad juska koobaad meelo dhowruhu uga yaallaa laakiin bal waxaad fiiridaa safxada boqol safxada boqol risaalo loo soo diray ayuu ku ka jawaabaa risaalo loo soo diray ayuu ka jawaabi oo luleeyahay waxaa la sheegay inaad adiga dadka gaalaysiinaydo si caam ah. si caam ah oo leedahay aniga waxaana raacin waa wada gaalo saasaa lagaa sheegaa ka mid a markaasuu jawaabi marka jawaabta waxaa ka mid a sidaan oo ku taalla wuxuu leeyahay markuu xamdaladii soo dhameeyey wuxuu leeyahay famaa tas'alu canhu min alistiqaamati cala alislaami falfadlu lilaahi wa qaala rasuulu lahi sala allahu calay wasalam bada alislaamu qariiban wasayacuudu qariiban kamaa badaa wa alqowlu annaa nukafiru bilcumuum hadalkan ah annagu inaan dadka muslimiinta gaalaysinayno dhammaan oo annaga wixi naga soo haraa fadaaka min buhtaani alacdaa cadowyaalka been abuurkoodu ka mid yahy cadowyaalka aladiina yasuduuna bihi can hada diin cadawyaalkaas oo doonaya dadka inay uga celiyaan diinkan saxiixaan ugu yeerayn oo dadka inay naga didiyaan oo naga yaaciyaan doonaya abeen abuurkaas naga faafinaya markaasuu leeya wanaquulu waxaan leenahay subxaanaka adaa buhtaanun cadiim waxaanaan leenahay ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka foge waa been abuur weyn wa ama saalixuuna fahum calaa salaaxihim dadka saalixiinta salaaxoodaan u ogoon ma inkirno awliyo radia allahu canhum walaakin naquulu laysa lahum shayu min adacwa laakiin waxaan leenahay baryada waxba kuma le iyaga lama baryayo saalix ha ahaado laakiin baryada wax kuma le saasanu leenahay anagu sooma jeed marka bal arag tan kaleeto safxada boqol iyo labo safxada boqol iyo labo waa la weydiiyey camaa yuqaatilu calayhi maxaa dadka kula dagaalamaysaaale dadka cadowga ku ah ood la dagaalamayda dembigaad kula dagaalamayn noo sheeg kashushwaati waa wada akrina hadda waktigu noo ogolaan maahe laba nuqdo bisan ka tilmaamayna safxadana waa sheegno waa safxada boqol iyo labo markaasuu wuxuu leeyahay markii la weydiiyey arkaanta islaamku waa shan shahaadateynka ugu horeeya afarta kale qofku hadduu yidhahdo waa xaq oo uusan samayn xataa salaada uusan tukan la dagaalama maxaa yeelay culummada isku khilaafeen qofka salaada ka tegayo wehsi uga tegey ma gaala ma aha qofka sekada uga tegay bukli isagoo xaqnimadeedii ogol ma gaala mise gaal ma aha qofka soonka ka tegay isagoo xaqnimadiisa ogol ma gaala ma aha xajka qofka ka tegay isagoo xaqnimadiisa ogol ma gaala mise gaal maahan culmadi isku khilaafeen waxaan culuma ku ijmaacina ku gaalaysiima dadka saasuu ma ku gaalaysiinayo walaa nukafiru ilaa maa ajmaca calayhi culamaa kulluhum wahuwa shahaadataan waa saasule markaasuu le waaydan nukairhu iriya waaydan noqosheeda weliba tawxiidka fiiriya nukairhu waxaan gaalaysiinaynaa bacda tacriifi marka la baro kadib idaa carafa markuu garto wa ankara diino iriya sow sariix maaha marka hore gaalaysiimayna waa markuu inta garto diido iri hadalkaas marka waa dheeriya waa dheeriya aakirkiisa fiiriya wada akri acdaadeennu waa afar waa kan wuxuu yidhi wamalkadibu beenta walbuhtaanu been abuurka fa milu qowlihim waa hadalkooda ay leeyihin inaa nukafiru bilcumuumi guud ahaan inaan dadka u gaalaysan len ummaddu waa gaalowday wixiina raacin maahani wa nuujibu aan dadka ku waajibinayno alhijrata ilayna in xaggeenna loo soo hijroodo calaa man qofna uu soo hijroodo qadar awooda calaa idhaari diini qofki meeshuu jooga ilahay inuu ku caabudo awooda inaan leenahay hadduusan noo imaan gaal weeye gaaluu dhex jooga waa been abuurkana laka faafiyey waxaa kamidu yidhi wa inaa nukairu man lam yukafir inaan gaalaysiinayno dadka aan gaalaysiin dadkaasoo dhan ilaa hadda waa intaas takfiirkii maogta waxaa la yidhi waa kuwii dhahaya alla keligiisa la cabid xaad ku gaalaysiinayna waan dadkii nala gaalaysiin diideen saasaan ku gaalaysiinayna been abuur weeye marka madhabkii sheekh maxamed maaha soo ma jeed dadka kuma gaalaysiin u yidhi dadka xad u gaalaysiin wey maxaa yidhi asagiyan baa gaalaysiinayn see u leeyaha gaalaysiiye sawley markaasuu yidhi waman lam yuqaatil qofkaan xataa dagaalka nala geli inaan gaalaysiinayna waa been abuun waa been abuun qofkaan dagaalka nala geli inaan gaalaysiinayno oo kuwa gaalada huma dagaalamayna xataa nala dagaalka nala gelin markaasuu wa milu haadaa been abuurkaan oo kale inaan gaalaysiinayno dadka si guud qofkaan annaga noo soo hijroona xagga deganaada inaan gaalaysiinayno qofkaan dadkaan gaalaysiin inaan gaalaysiinayno qof oo qofkaan gaalaysiinaba qofkaan nala gaalaysiin inaan gaalaysiinayno taas culammada muslimiinta wax qaba lama arko qofkaan gaalaysiiyo ila gaalaysiiyo haddaadan ila gaalaysin adaa gaala muslimiinta culmadooda hal qof ma qabo keliya takfiira qabo ah. Ah. kufriga ilaah iyo rasuula iskale qofka aayad iyo xadiis qaciya loo helo inuu gaal yahay qofkaan gaalaysiin waxa weeyaan kufri waa ku dhaca waa gaaloobaan adiga caalim kastoo tahay qofkaad kuma qasban inaan gaalaysiiyo soo ma ma ku qasban mana ku gaalaysiinuy dadka gaalaysiiya markaasuu yidhi kanoo kale iyo laalaabkiis fa kullu haadaa min alkadibi walbuhtaan waxaasoo dhan oo ay leeyihiin guud ahaan u gaalaysiina dadka qofkan iyaga uhi jiraan waa gaalaysiina qofkan qofkay gaalaysiiyan gaalaysiin waa gaalaysiina qofkan dagaalkan la gelin waa gaalaysiina waxaasoo dhan iyo laalaabkiis waa been abuuruu yidhi alladii yasuduuna bihi nnaasa can diin illahi wa rasuulih waa been abuur dadka diinta looga isbaaraysana oo diinta alle diinta rasuulka dadka looga celina fiiri marka wuxuu yidhi waidaa kunnaa haddaan nahay laa nukairu inaanaan gaalaysiinayn man cabada sanama sanamka dadka caabuda hadda iirihi hadalkan sanamka waa sanamkee alladii sanamka calaa cabdiqaadir qabriga cabdilqaadir saaran oo midka haddeer dadka loo guro hadda soomaaliya dad laga qaadaa qabrigaas la geeyo mid halkan joogaa oo dadka gura haddeer shiicada u gura alla weydiiy oo la yidhi reere dadka kaad u wadaa raafidada miyaad u guraydaa markaasuu yidhi maya uma geeyo anuu shiico iyo raafido dadka sheekh cabdulqaadir qabrigiisa iyo angeeya oh, oo ayagu waxay caabudayaan waa xusein iyo cali iyo cali iyo adiguna cabdulqaadir caabuda haddaad tira hayba room laa xawla walaa quwata illa ma cabdulqaadir la caabudaa iimaan noqoe eh? haddii cali la caabuday gaalnimo noqoto subxaana allah qabrigaas dadka caabudayaana gaalaysinuy iyo wasanama aladi calaa qabri axmed badawi axmed badawi qabrigiisa kuwa caabudaya sanamka saaran ayagana ma gaalaysiiyo sabab tahay ta ilaa waa gaalnime sababta u gaalaysi waay dhegaysta waa kana iyo waamaalihima dadka lamidkaahu oo quburaha kala caabuda liajli jahlihim jaahilnimadoodaan u gaalaysiinaynu le inay jaahilin yihiin wacadami man yunabihuhu dad wax ku baraarujiyeen ay waayeen oo yidha warka carara waa kufriga shaki labadaasaan u gaalaysiinaynu soo ma jeedin markaasuu ui fakayfa nukafiru man lam yushrik biاllaah idaa lam yuhaajir ilayna ow lam yukafir wayuqaatil saanu gaalaysiinayna yidhi kuwaas haddaan gaalaysiin diinnay dad aan ilaahay u shariig yeelayn markay noo soo hijrood diidaan ama ay dagaalka geli diidaan ama ay waxa weeyaan gaalaysiin diidaan dadka saan u gaalaysiinayna yidhi subxaanaka haadaa buhtaanon cadiim ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka foge waa been abuur weyn weyn in la yidhaha maxamed cabdiwahaaba dadka dhan gaalaysiina wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina maxamed